hina waa sunno idaa aslama haddii uu islaamo gaalkii haddii uu soo islaamana inuu qabaysta waa sunna waana xadiis saxiixoo qays ibni caasim baa soo islaamay radi allahu canhu waardaah ardaah nebigu u yimidoo wuxuu yidhi inaan islaamaan doonayaa markaasuu wuxuu ii amray buu yidhi inaan soo qabaysto inaan bimaain wasidrin ku soo qabaysto riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin wuxuu ku yidhi nabigu alqi canka shacra alkufri wakhtatin ninkii uu ku yidhi weeye timihii gaalnimadana iska soo xiir isna soo gud timaha makuwa madaxaa loo jeedaa mise kuwa hoosaa loo jeedaa fiihi khilaafun waa la isku hayaa mawduuceeda hadda ma joogno haddaba qabayskan qays ibna caasin buu nabigu amray amarka daahirkiisana wujuub weeye laakiin saxaabadii inta kale soo islaamaysay qof qabaysan yihi lama arag oo kale walidaalika taasi waxay dhaheen astaan iyo calaamadu waxay u tahay inuusan ahayn waajib iyo farad cid kasta la amrayo oo la farayo qabayska nooca sideedaad walmajnuunu qofka waalan weeye waxaa lamida ka ka sagaalaadoo walmuqmaa calayhi qofkii la miyir daboolay idaa afaaqaa ninkii waallaa iyo kii miyir beelay hadday miyirsadaan muqmaha calayhi qofka xanuun la miyir beelay marka uu soo miyirsada inuu qabaystaa daliil loo hayaa daliilka loo hayana waa ficilkii nabiga sala allahu alay slam xanuunkii u geeriyoon doono inuu salaad salaadaha ka mid oo cishaha inay ahayd aan u malaynayo buu xoogay miyir beelay markuu soo baraarugay buu wuxuu yidhi soo miyirsaday asalla annaasu dadkii ma tukadeen markaasa waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa markaasuu wuxuu dacuu lii maaan fii mikdabin baafka biyo iigu shuba waa qabaystay markuu istaag yidhi buu dhacayoo haddana miyir beelay cabbaar buu maqnaa indhaha markuu kala qaaday buu wuxuu yidhi ma la tukaday waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa wuxuu yidhi baabka biyo iigu shuba waa loogu shuboo waa qabaystay istaag buu yidhi oo haddana waa miyir beelay mudda markuu miyir la-a buu soo toosay asalla naasu war dadkii ma tukadeen waxaa la yidhi maya adun baa lagu sugayaa biyo iigu shuba buu yidhi iyomaka saddexaad taa waxaa laga faa'iidaysta mar kasta uu soo miyirsadaba biyaha igu shuguulayahay hadday miyirbeelkii yaraa tahay ninka maankiisi iyo caqligiisuba muddo maqnaaya waa li rasmi ah ku tegey min baabi awlaa wa axraadhe qiyaas awlaa wey halkaa isagana ku raaci caqliga zuulay baa jamciye ka tobnaadii walguslu in la qabaysto cinda alixraami marka xaj ama cumro la xiranayo inaad u qabaysato ixraamkood isnadiifiso oo weliba cadar iyo waxna ismarisa baabulxaji baa lagu tegi doonaaye isagana waxaa sugan xadiidkii zayd bni haabit ee xasanka ahaa ee tirmidi iyo kayrkii wariyeen in nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu u qabaystay tajarada liihlaalihi wakhtasala dharkii uu qabay wuu isaga bedelay si uu u xirto xajkiisii ama cumradii dharkii cumradii iyo xajkuu qaatay waana soo qabaystay mar haddii la qabaystay xajkii xirashadiisii nabiga ka sugantaha alsalaam waa ficil waxa sugane amar ma aha ficilkuna mashruuciya unbuu cala saxiixi faa'iideeyaa waqiila waa waajibo ficilka mujaradka ee cibaadaadka ah waajib buu faa'iideeyaa halka halkaada sidii maalikiyada iyo qaybo kala qaybo kale aada martana iyana baabgaara way walidukhuuli makkata midka kow iyo tobnaad maka gelitaankeedana in loo qabaysto afarka ibnu cumar iyo xadiidka nabiga uu ka dhigay sal lla alay salam baa loo daliishaday waxaana uu ahaa nabigu ala sl ibnu cumar mar kasta uu maka soo aado wuxuu degi jiray meel bidii la yidhaahdo kadib uu qabaysan jiray waagu markuu u baryo habeen intuu baryo waagu baryo uu qabaysto buu kadib maka maalinimo geli jiray war markii la yidhahda war waxaan intee ka keentayna wuxuu dhihi jiray nabigaa saa samayn jiray sala allahu calayh waali wasalam haddaba xadiid marfuucay noqotay lidukhuuli makata walilwuquufi istaaga bicarafata la istaago carafa istaageedana iyadana in loo qabaysta ibnu cumar bay ka sugan tahay oo wuxuu ahaan jiray markuu xajka xiranaya wuu qabaysan jiray markuu maka gelayana waa qabaysan jiray carafo markuu istaagayana waa qabaysan jiray waxaa kalooy ku dareen oo deliil labaad ka dhigeen alqiyaasu cala aljumucati carafo waa meesha la ysugu wada imanayee salaada lagu wada tukanayo oo masjidkii masjidka la dhihi jiray masjidu masjidu namira waa hadda jamaacada lagu tukadee duhurka iyo casarka jamcu taqdiimka lagu sameeye ilaa maqribka meesha la jooga lagu ducaysto banaankaa yarbay malaayiin isugu iman markaasa haddaad dhagax kor u tuurto uusan laga yaaba dhulka inuusan ku dhicin qof inuu ku duldhaca maahane hadee cibaada haddii loo tajamuco laysugu yimaado soo qaacida maynaan soo qaadanin yustaxabu tanadufu lahaa tanadufkiiyo laysu nadiifiyo qabayskiia wa haadaa minhaa bay dheheen waxaa lamida ka saddex-iyo tobnaadoo walilmabiiti in la baryo bimusdelifata la baryo masaladan shaaficiyadu way isku hayaano qaar baa waxay leeyihiin ka madhab ahaan masaladan iyo ta ka dambaysaba midna sunno maaha laa ramyu ramyuljimaari walaa liawaafi walaa lilmabiiti musdelifa ma huwa almuctamad fii madhabi ashaaficiya masaa'ilkan waa lagu haystaa abushujaaco waxaa la leeyahay masaladan muctamadkii raajixa ee madhabka maaha haddiise la yidhaahdo walilmubiiti bimusdelifata in la baryo waliramyiljimaali halaai saddexda dhagaxin buuroodee dhagax tuura in la tuurto iyo walitawaafi in kacbada la tawaafo intaa haddii la yidhaahdana wax xadiid iyo aahaara kuma sugnee waa un qaaciidadii ijtimaaca salaaduu cibaado weeye haddaba lafdigii salaa salaad ku qaydi mayna ijtimaace alijtimaacu lilcibaadati baan dhahaynaa salaadu soo juz min alcibaada jahi lcibaada ka mid maaha mar haddii jamaraadkii laysugu wada imanayo oo tawaafkii kacbadii laysugu wada imanaya ragcataynna ka wada dambaynayaan oo musdelifo baryadeedii laysugu iyo kutukashadii mashcarulxaraam carafana laga soo lugayn oo afar ilaa shan kilomitir aada soo lugayn de shan kilomitr intaas wadada markay soo lugeeyaan ee siigada dhulka intaad soo marta boorku saa u kaco adoo boorkii kugu baxay oo soo dhididay oo dad badan shaatiga intay iska bixiyeen garabka soo saarteen haddii meeshii la isugu yimid aan la isnadiifinin oo la qabaysanin meeshii waa la isku soo shiiri sow maaha saa darteed baashaan dadka laysu dhibsanin marka la seexanaya dhinacaaba laga yaabaa in laysa saarsaaree iyadana dheh ka شhan iyo ka lix iyo tobnaad walisacyi sacyigii bayna الصafaa wاlmarwati la ordayeyna isagana in loo qabaystaa sunno ah licilaة ااجtimaaci iyadana iyadaaba safiya marwaaba ka sii daran oo dawaafka xataa ka celiirisan waa meeshaa yartae haddaaba la waasiciyey calaa nisaacin muran ka taag haba ka taagnaadee mascaha safaya marwe la durkiyey xaddii safaya marwe udhexaysay weli lagu jiraa mise waa la dhaafay masaladaa habal la isku haystee haddana meesha ugu ciriiri badan mararka qaarkood neefta kugu ee dhegayee ay kaa baxda aad ka yaabi laba qoloo waxay ka soo xajiyaan aanan garanayninna dadka ay ku dardaraan oo ku laayaan intay koox koox isu qabsadaan ugu khatarsanba waaba sacyiga safaa'i marwe dhexdooda ijtimaacu waxaa weeye iska daaye haddii aad meelaha qaarkood dhex gasho dad dheerdheer intay hareeraha kaa maraan buu naqasku kugu xirmi iyadana ijtimaac wa ziyaada weeye in loo qabiisa sunna dheh bay yihahdeen walidukhuuli madiinati rasuulilahi sal slam magaalada nabiga soo gelitaankeedana in loo qabaystaa la rabaabay dheheen oo iyada xaggee laga keenay ijtimaacba ma lehe qiyaasan calaa dukhuuli makata maka gelitaankeeda soo sunnamaa in loo qabaysto soo labada maqaam ee barakaysan maaha bijaamici baraka soo labadaba xuduud xaram a ah ma laha haa tan marka lasoo galay soo labada masjid ee ugu fadli badan kuma yimaalaano looma wada socdo iyaga haa qiyaasan calaa dukuuli makata dhe marka makaan wa qiyaasanaynaa bikadi nadar annagoo waxba eegeyni qiyaasku inuu saxiiya in kale iyagu halkaasay la cuskadeen oo ku sareeyeen intaasina baadkii horta qabayskahana gaga haro faslu fasalkana fi lmasi cala alkhufayni wey khufeynka in la masaxo ku saabsan yahay walmasxu in la masaxo cala alkhufayni labada khuf jaa waa bannaan yahay bialaaثati sharaa'iطa saddex shardi buu ku bannaan yahay amaa bannaanaanshihiisu axaadiista tilmaantay axaadiis mutawaatira ah wey cidda ka badan ilaa manduumaadka la tiriyey axaadiidta mutawaatirkaa waxyaabaha ugu mashhuursanee lagu daraa uu ka mid noqday mima tawaatara xadiiثu man kadab waman banaa lilaahi beyta واxtasab waru'yaة shafaacaة wاlxawdu wamasxu khufayni wahadihi bacdu masxu khufayn baa ka mida xadiida mutawaatirka ah mas'aladani kutubulfiqhi intay ka weynaato ay ka dallacday bay kutubulcaqaa'id gashay sideedabana kutubulcaqaa'id masaa'il badan oo fiqhi ah baa ku jira oo misbaabkii caqaa'idka ahayn sababtuna iyadoo nusuus cadcad tilmaantay bay firaqii islaamka u nisba sheeganayay qaar ka mida inkiroonay diideen walidaalika sufyaan thawri rag lamida waa kay leeyihiin walaa yakuunu arajulu min ahli sunnati xataa yaquula bilmasxi cala alkhufayn ilaa khufeynka in la masaxo u ogolaada diintu inay ogosho ay bannaan tahay qofka ahlu sunno ka mid noqon maayo qur-aanka daahirkiisana fii bacdi qiraa'aatihi waxay tilmaameen almasu cala alkhufeyn in la samayn karo haddii sunnada lagu fasiray ilan sunnadaa lagu fasiro ilaahi baa yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxyigan waxaan kugu soo dejinnay si aad dadka ugu faahfaahiso ugu kala dhigdhigto waxa lagugu soo dejiya wixii faahfaahinaya sharax dheeraada u baahan nabiguna cala salaam wuxuu ina yidhi alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu isagoo waxyi lamida la socdo baa laysiiyey kadib haddaba nabiga ala slam aayaddii suuratu lmaa-ida ahayd qiraa'a sabciya oo waxaa jirtaa wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum ila alkacbayni madaxiinana masaxa wa arjulikum lugahana masaxa nusuusta nabiga markaan ku dara ficilkiisii ahay idaa kaana idaa kaana fiihimaa khufayni wey hadday khufayn qabaan masaxa qiraadaasaa tilmaantay oo aayaddu idaa kaanada ma sheegine maxaa dhacay waxaan leenahay sunnada nabigaa laga gartayo weligii luga aan khufayn qabin ma masixin isaguna isagaa inoo bayaaniyey aayaddu waxay sheegtay saa darteed masa cala lkhufeyn mas'alo culus weeye waana masalo sababtaa darteed aada kutubulfiqi kutubulcaqaa'id baad ugu tegi baabu ahli sunna wa ahlilbidac marka laga hadlayana iyadana waad maqli in badan haddaba marka la masaxaya waxay ku bannaan tahay bialaaثati sharaa'ia saddex shardi bay ku bannaan tahay shardiga koowaad an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa xirashadoodii bacda kamaali ahaarati ahaarada markuu dhammaystira kadib waa inaad xirataa haddaad haddamaad khufaynkii xirato adoon weyse qabin haddaad xirato hadhow ma masixi kartid adoon weyse qabin haddaad xirato hadhow ma masixi kartid haddaad markaad weysada dhammaysato xiratana waad masixi kartaa hadhow isado markay kaa jabto wax u dhexeeyaa jira marka haddii hadba lukta aan dhaqo lug baan dhaqay markaasaan gashaday tii kale anoon dhaqin kadib baan tii kala dhaqay oon gashaday khufaynkii ma masixi karaa daahirulxadiidi laa xadiidka daahirkiisa wahuwa madhabu shaaficiyati weeye maya saa darteed marka lagu leeyahay kamaali ahaarati horta waa inaad dahaarada dhammaystirtaa intaadan ku xirashadii bilaabin oo ugu dambaysa labada lugoodba wada dhaqdaa sidaasayna culimmadu inta aan arkay jamhuurtoodu u badan yihiin waxaa loo daliishaday shardigan xadiidkii mugiirata bni shucba uu nabiga raacay ee biyaha u qaaday markuu qadaa'ulxaaje ahday nabigu sal alay wasalam markaasaa nabigu markii uu weysaysanayey buu yidhi markuu lugaha gaaray baan foorarsaday oon sokisyada uga sii bixi dhibaa inagu iska bixintayuusan ku rafaadin markaasuu yihi dachumaa faraha ka qaad fa inii adkhaltuhumaa aahiratayni labada lugood iyagoo dahaaro qabaan markii horeba gashadaye daa buu halkaa waxaa laga gartay haddadoon dahaaro qabin aad gashato adaa cirka roobka waa inaad aad dhaqdaa lugihii taasi waa shardiga koobaad wa an yakuunaa waa inay yihiin saatirayni labadooda kuwa qarinaya limaxalli gasli اfardi faradka intii goobtii intii la dhaqi lahaa min alqadamayni labada gumadood lugaha unbaa khufayn lagu xirtaaye intii waajibka ilalkacbayni in la dhaqay ahayd khufku waa inuu qariyaa halkaa waxaa ku baxay hadduu khufku ka hooseeyo oo hadda sokosyo gaagaaban baa la xirtaaye kananqawyadu muuqdaan ee bannaanka yaallaan mas cala alkhufayn maaha halkaa ka saar bay yidhaahdeen isaga isaga haddii laga saaray waxaa soo haray kii maxallul fardiga asturayay shardigan maxaa u daliila waxay yidhaahdeen sideedaba waxaan u cuskanaynaa almasxu badalun min algusli masaxani wuxuu bedel ka yahay dhaqitaankii xikmada sharcigu taysiirka fududayntaee masaxa loo ogolaadayna waa khufkan bixintiisu inay dhib badan tahoo cusri ku jiro haddaba haddiiba ay intiiba iska bannaan tahay la dhaqi lahaa ama qaybi bannaan tahay waxay idhahdeen cusri ma jiro wixiibaa qarsoon oo ka qaadqaaditaan ma jiro iyadaaba iska bannaane inta kalena israacin weeye waayo haddii khufkii uu qayb qariyey qaybta kale maad dhaqdid masaxna ma aha dhaqitaanna ma aha masax iyo dhaqitaanna lama jamciyo oo bedel iyo mubdelu minhuga la isuma geeye wa an yakuunaa labada khuf waa inay yihiin mimaa yumkinu wuxuu suuragal yahay tataabucu lmashi socodkii inuu israacraaco calayhimaa dushooda labadan khufi waa inaanay wax balaqbalaqoo markaa lugta qaadaba dhacaya ahayn ee wax lagu socon karoo lugta markaad qaada lugta raacaya waa inay yihiin maxaa saa loo yidhi arrintan waxay yidhaahdeen khufaynku xaajaa loo xirtaa masa cala alkhufayn markaan ka hadlaynana waxaa loo masaxay limuqtada alxaajati oo nasciga iyo siibitaankaa leh isaguba hadduu iska dhacayo maxay tahay mashaqada meesha taalla lugtaba saa markaa tiraadaba uu dhacayaaye saaun intaad tiraadaan iska dhaqbilahan kollaba u dhici doonaaye maxay tahay mashaqada ku jirta inaad siibto siibidba ma baana kaasi marka waxaa weeye mid iska dhacdhacaya ma aha waa mid lugtii haystoo ku dhegan oo lugta raacaya intaa kadib munaasabada waxaa muhim inaan caddeeyo khuf maxaa la yidhaahdaa waxaa jira laba eray alkhufu waaljawrabu khuf waxaa la yidhaahdaa wixii harag ama haragu eka ah hadda sooma sida sokisyadii wax u samaysanoo harga ah ama shamaca ah. wixii harag ama sida haraga u adag baa khuf la yidhaahdaa asalkiisuna waa haraga jawrabna wixii mara ka samaysan baa la yidhaahdaa sida sokisyada aan qabno oo kaleetee hadda aadka loo isticmaalo jawrab baa la yidhaha ama jawrabayn baa la yidhaahdaa labadabana waa la nasixi karaayo waxaa ku asaxay xadiidka mugiirata bn shucba riwaayaadki inuu leeyahay masaxa rasuula sal slam cala alkhufayni waljawrabayni labadaba in la masaxo baa caddaanaysa kutubta mufasalkaa markaan tagno masaa'il tira badan baan u geli doonaayo mas'alaة اmuuqi la yidhaahdo almasxu calى اmuuqayni muuqaynku waxaa weeye laba sokisood iska dulxiratay waay marka koraad masixi mise ka hoosaad masixi haddaan ka koro masaxo oo kii kore iska siiba kadab hoosana qabo weysadii masaxii weli ii jiraa oo kani kii kale booskiisa buuxin waa masaa'il inoo iman doona insha allahu tacaala iyo shuruud kaleo intan aan ahayn laakiin minhaaj lama hor ordee inteenaynu ku ekaan kadib waxaa soo hartay muddada wayamsaxu lmuqiimu qofka negi wuxuu masaxayaa yowman walaylatan habeen iyo maalin shan salaadood wey wاlmusaafiru musaafirkuna alaaثata ayaamin saddex maalmood iyo walaya bilayaalihinna habeenahoodii ay la socdaan iyadana waa shan iyo toban salaadood waana xadiidkii caaisha iyo kayrkeede markii caaisha maxaan le la weydiiye mase cala ka waran baa la yidhi waxay tihi aniga nabiga waa safar markay noqoto waa la iiga dhowaaye cali bn abi aalib weydiiyey isagaa nabiga safraha raaci jiray sal slam isna markii la weydiiyey wuxuu rasuulka ilaahay wuxuu yihi yamsaxu lmuqiimu yowma waleylatan qofka muqiimkii inagi habeen iyo maalin shan iyo shan saacadood ku filan qofka musaafirka ana saddex maalmood iyo saddex habeen shan iyo tobankaa salaadood ku filan nabigay ka sugan tahay calayh salatu salaam midaas shanta salaadood ama shan iyo tobanku goormay ka bilaabataa wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min xiina yuxdiu markay weysadu ka jabtaa laga bilaabi bacda lubsi lkhufayni khufaynkii markuu xirta kadib markay weysadu ka jabtaa kow looga dhihi haddii maanta aada weysaysato waxa laga hadlaya waad masixi kartaa shan salaadood baad masa cala ku tukan kartaa haddaad muqiim tahay wey haddaad musaafir tahayna shan iyo toban baad ku tukan kartaa wey laakiin marka intaad weysaysatay aada xiratay ilaa weysadu kaa jabtee de waad weysaysatee maadan masixin adiga haddaad qabtay iyo haddaadan qabin khufeynna de weysadii aad qabtay waad isaga tukan kartaa mar kastaba khufka muxuu soo kordhiyey marka khufka waktigiisii lama gaarin haddaad saaka salaada subax soo weysaysato oo ilaa salaada maqrib aad ku tukata weysadii sokisadiina aad salaada subax soo xiratay weli muddadu kuma bilaabanin goortay weysada jabto eed weysaysato eed masa calal samayso kow salaadaasa lagaaga dhihi haddaad muqiim tahayna shan baa laguu tirin ama halkaa masax ku wada tuko ama marar kale sii masaxay ku banaantahay shantaas salaadood soo socota ama shan iyo tobanka soo socda hadba musaafir iyo muqiim midka aad tahay kadib mas'alaa halkan timid muqiimkii yowm walaylatun baa la yidhi musaafirkiina alaaata ayaamin bilayaalihaa baa la yidhi qofku hadduu si ku bilaabo xaaladiisana wax iska bedelo muqiim buu ahaayee musaafir buu isu bedelay ama musaafir buu ahaayee muqiim buu noqday xukunku maka hadda uu noqday buu qaadan mise kii markuu bilaabayey uu ahaabuu qaadan aniga haddaan khufeynkii masaxay shan salaadood kadib baan xaafadaydii gaaray hadda muqiim baan ahay oo musaafirnimo waan ka baxay haddii muqiim layga dhigana shantii salaadood way iga dhammaatay musaafir baan ku bilaabay ee biictibaari maa kaana wixii la dhihi jiray musaafir baa tahay haddii la dhahana toban salaadood oo kalaa ii laaban halkaa mushkilad baa ka iman war heedha anoo muqiima baan toban dambe kusii tukaday muqiimna yowman waleylatun baa lagu ogaa ishkaalka inaad xalisaa lagaa rabaa ama anigoo muqiim ahaa baan bilaabay markaan shantaydii dhammaystay baan safray toban kaloo ekstara oo ziyaadaha ma la iigu dari mise muqiim baad ahaydee way kaa dhammaataye tii safarka bilow wey ama saddex markaan sameeyey kor ma dib ka ziyaadi haddaad tiraahda haa saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen ee masaafurku lahaa goormay ii bilaaban weye mintii muqiimkaada igu dari aniga shanta iyo tobanka salaadood laa muqiimun kulluhaa walaa musaafirun kulluhaa musaafir ma waday musaafir wasfigii markaan qaatay shan iyo tobanka ma ii bilaabi maya qayb baa muqiimkaaga tegey masaladaana inaad xallisaan rabaa shaaficiye haddaan nahay annaga meel cad baan ka istaagnay fain masaxa haddii uu masaxii bilaabo fi lxadari isagoo negi uma saafara uu safro kow aw masaxa masaxii wuxuu ku masaxay oo ku bilaabay fi safari safarkii uma aqaama wuu nagaaday isagoon waktigii ka dhammaanin atama wuxuu dhammaystirayaa masxa muqiimin nin negi unbaa laba gooraba lagaa soo qaadaya tii horena shanta salaadood markay dhammaato waa inaad iska bixisaay oo ahaara kaamila la timaadaa masaafir noqo haddaad rabto marka dambe mar haddaad muqiimnimo ku bilowday haddaad muqiim noqotana hadday shantii dhammaatay waa kaa dhammaatay hadda iska bixiyo weysiiso salaadaha dambe maxay sidaa u yidhaahdeen oo loo cuskaday waxay yidhahdeen waxani waa cibaado taradud hadduu yimaado shaki yimaado buniya cala alaqali waalyaqiini baa lagu salayn haddii la yidhaahdo warniyahu xukumkaagu jamacta bayna kownika muqiiman wa musaafiran safar iyo muqiim baad isu keentay ma labada muddo tayar baad qaadan ee muqiimka ah mise jaanibka dheer ee musaafirka ah la rajixi horta shan salaadood inay kuu bannaan tahay laba gooraba waa yaqiin ama musaafir iska dhig ama muqiim iska dhig shan salaadood waa lagu ogolyahay soo maa waayo muqiimkana shan baa loo ogolaa musaafirkana shan iyo toban shanta waa la wada ogol yahay halkan waxaan yaqiinsanay shanta waa laysu ogol yahay inta dheer shanta ma laysu ogol yahay waan ka shakinay walaslu inaan masixii kuu bannaanayn weeye ilaa la hela wa sharci oo yaqiinood ku wadi karto axwadku muxuu ku jiraa iyo asalku lugihii dhaqitaankood in loo noqdo weeye mar haddii muqiimka intiisii la dhaafo halkaasay cuskadeen bialaaثati ashyaa wayabطulu waa buraa almasxu khufeynkii la masaxayey bialaaثati ashyaa saddex baa burisa midkii mid yimaadaba kow bikhalcihimaa labadii sokis adugu inaad iska siibto muddadii masa calal khufeynka dhexda aada kaga jirtay oo aada qabtay tahaaro aada khufeynkii soo masaxday haddii aada khufeynkii mid ama labadaba iska siibtahay masaxii waa buray tahaarada inta kale horey waad u soo dhaqdaybe lugihiina hadda waa dhaqi buu leeyahay intaadan tukanin oo maxaa saa loo yeelay waxay yidhaahdeen ciladii sidaa loo sameeyey xufaynkay ahaayeen xufaynkiina way zuuleen haddaba ruksadiina zaalat macahumaa way la zuushay culimmada qaar baa diidayoo uu imaamu nawowi ka mid yahay raximahu اllahu tacaala qowlka uu imaamu nawowi rajaxay waxaa weeye khufaynka haddaad iska siibto salaadaadii waa tukan luga dhaqitaanna lagaama rabo oo iyadana maxaa lagu sareeyey waxay dhaheen qiyaasan calaa masxi raasi haddii madaxii adoo timo badan aada masaxdo oo aada salaadii intaan la gaadhin soo xiirato timihii aada masaxday waad jartay oo waad xiirtay xiirtaye eh? madaxii kaalay haddana mar labaad masax miyaa lagu dhihi laa itifaaqan fuqahadii way isku raaceen tan maya kan waxay dhaheen haddaba timihii la masaxay baa la guray kanna qofkii la masaxay baa la siibay shay waaxidun bay yidhahdeen masalo kalena way yidhahdeen haddii madaxii la masaxo ood in masaxda inta kalena cumaamad aad duubneed ka dhammaystirto oo hadhow cumaamadii intaad iska qaaddo iska xayuubisa halkaa iska dhigto madaxaaga qaawisato ma la soo celinayaa madaxa intiisii kale imaa wujuuban qoladii waajibba u haysay aw istixbaaban waa sunno qoladii lahayd midna waxay dhaheen la oo cumaamadii aan masaxay waaban iska qaadaye waxay dhaheen laa yadur dhibma leh qoladna waxay dhaheen dasohosadii aan masaxay siibay iyo cimaamadaan masaxay siibay sohosyadan iska saaray iyo timihii aan masaxeen xiiray salkaba ka maray maxaa kala duway walidaalika imaamu nawowi fii sharxi muhadab qowlkaasuu rajaxayaa kanaa xoog badan buu leeyahay qiyaasan calaa haadihi laakiin madhabka shaafici madhabka ka madhab ahaan waxaa asal ah in lagu in la dhaqa ay tahay sidan uu yihi baa madhabkiia laba wainqidaai lmuddati wa lmuddati muddadii in ay dhammaatana ligayri maca cadami daruuratin wax daruuro oo ku haysana maba leh khufeynkii waad masaxodi u dhammaaday muqiim baad ahayd shantii salaadood baa kaa dhammaaday ama musaafir baad ahaydoo shan iyo tobankaagii waa dhammaysatay kadib haddana weyse intay kaa jabto masii masixi maya sababtoo ah maxaa muddada cadadka la qabtay mafhuumkiisu waxaa weeye in cadadkii hadduu dhammaado muddadii lagu qabtay intaa ay ku egtahay tahay wailaa muddadu qiimo ma lahaateen wa qiila haddii aada masaafar iyo macduur tahay inta cudurdaarkaagu ka dhammaanaya adoon muddo lagu xadidin masaxa waa iska wadan kartaa xadiidkii cuqba iyo qisadii cumar ee dhex martay ee masar intuu ka soo safray intuu soo socday war maxaad samaystay khufaynkaaga wallaahi dhulkaa cidladaan iska socdayo waanu iska soo masaxayo iskama siibin masar ilaa madiinoo loo soo lugeeyo weyogow uu cumarna leeyahay asabta sunna sunnadii baad waafaqleeda asiixadiisay saddex wamaa yuujibu wixii waajibiya algusla qabays waajibiyana isna waa buriyaa khufeynka mascal khufeynka waxaa ka mid ah janaabaa ku dhacday qofkii qof inuu qabaysta qabayska bedelkiisii masax ma galo maxaa soo haray khufeynkiina i qoyaanu sooma jirkiina biyihii qabayskiina wada gaarsiisaa lagaa rabaa xadiidkii safaan ibnu casaal ee saxiixa ahaana wuu tilmaamay abu daawuud iyo axmed iyo tirmidi iyo nasaa ay warinayeen ee nabigu sal allau alah wala wasalama uu lahaa uu lahaa safaan nabigu wuxuuna amray inaanan khufeynka yaga siibin saddex maalmood musaafir bay ahaayeen haddaan safar nahay kaadi inaanan u siibin oo hurdo aanaan u siibin oo saxaro aanaan u siibin ilaa min janaabatin in qabays nagu waajibay janaabo timaada ma ahane inaanaan siibin halkaa waxaa ku cad janaabo hadday timaada qabays waajibisa waa la siibi haddii janaabadii la sheegay xaylkiiyo nifaaskiin ee daraaci qabayska waajibiyey bijaamic cilada in jirkii la wada dhaqo qabays waajiba ay tahay faslun halkana baabu tayamum baynu ka gelaynaa bawlmasi cala alkhufeyn masaa mas'alo muhiim oosan taabanin baa jira oo isleeyahay way habboonayd inuu taabta ninka mualifkiihi de masa cala alkhufeyn masaxaa layna yidhie qadarka la masaxaya waa intee fuqahada shaaficiyadu waxay shabbahdaa mas'aladani masalatu masxi ra'si bay shabbahdaa maa yusamaa masxan wey wax masax la dhihi karo annagoon intaasoo farood ku qaydaynin oo weliba ay shardi tahay qaybta kore in laga masaxee xagga calaacasha hoose aan ahayn calaacasha hoose maaha waxaan u leenahay waa xadiidkii caliyi bn abi aalib radi allahu canhu ardaahu ee saxiixa low kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkufi wlaa bilmasxi min aclaahu haddii diinta caqli uun hala yidhi ha lagu wadi lahaa oo maxaa kula quman diintu ay ku socon lahayd oo adiga kula yarsaxsan anugu waxaan dhehi lahaa khufka iyo sokiska dhinaca hoosee dhulkii wasakda taabanaya ha laga masaxo waqad ra'aytu rasuula allaahi sala اllahu calayhi wasalam nebigii ilaahay baan arkayoo dhinaca kore masaxaya haddaba masxa alkhufeyn kor baa laga masixi qadar intee la eg baad masixi maa yasixu an yusamaa masxan wixii masax la dhihi kara wey oo maxaad u cuskateen aqalulwaajib weeyo waa wixii la dhihi jiray awaa'ilu lasmaa'i am biawaakhirihaa ayaan kaga soo hadalnay almasu cala alkhufayn faslun fasalkana fi tayamumi sharaa'idkiisii iyo waa axkaamtiisii buu ku saabsan yahay wa sharaa'idu tayamumi shuruudda gebagabaysiga iyo booraysigu khamsatu ashyaa'a shan arrimood weeye shan arrimood qofka markii laga helo buu gebagabaysan karaa kow wujuudu lcudri inuu cudurdaar jiro bisafarin safar dartii aw maradin xanuun dartii haddii aada safar tahay iyo haddii aada mariid tahay adigoo biyihii haysta baa cudurdaar yeelan kartaa inaad gabagabaysatood booraysataan safarka qur-aankaa sheegayoo iyo maradkaba wain kuntum mardaa aw calaa safarin aakhirka falam tajiduu maan baa la yidhi hage ka keennay iyagoo haysta baa la gabagabaysan karaa safarka aan soo qaadanno xadiid baynu soo marnay innaa narkabu lbaxra wanaxmilu macana alqaliila min almaai biyo yarna waa wadanaa badna waa ku safarnaa haddii aan ku weysaysanana ooniba iyo cabitaan baan uga baahanaynaa biyihii afatnatawadau bimaai lbaxri halkaa waxaa ka muuqata oo loogu ogolaaday biyaha badda ay ku cilayeen kuwan cabitaanay ugu baahan yihiin baahidii cabitaanku hadday timaada adoo barri jooga marka biyo waad wadataa dhul bahgooyo aada socotaa biyo celiya dhulkaa dheer weeye intaad wadata haddaad ku weysaysato oonbaa waa dhaxda ugu dhiman laakiin iyaga haddaad kakabato meel biyaray ku gaarsiiyaan laba mid weysayso dhexda aad ku dhiman tiri iyo war gebagabaysa nafta aada badbaadiside sow ma aha sharcan gebagabayso weeye naftaad badbaadin saas darteed haddaad biyihii adiga cabitaan iyo cunto aadan uga maarmin ama xayawaan muxtaramihii uusan ka maarmin gabagabaysan waad gabagabaysan adoo biyihii haysta badanaa arrintani cinda safar bay dhacdaayo dhool oomanaha garaan dadka deegaanka oomanahaa degan markii la safro dee guriga biyihii waxunbaad meel biyo loo aroortunbaa laga ag dhowaadaayo laysku ilaaliyaaye dhurduur cidlaad mariyo habaar waalid meele la yihaahdo oo kaleetiyaad mari amaa maradka de waa qisadii camr bn اcaas fii aswati daati salaasil aswada daat salaasil camr bn اcaas dadkii isagaa madax ka ahaa ciidanka ciidankii madaxda ka ahaa ee meel loo diray baa isagii odayga u ahaabaa janaabo ku dhacday xilli qabow ana waa la joogaa habeen bay ahayd bahal qabow oo waxaa dhacayay ma aqaana dayradhaaf miyaa la yidhaahdaa dayrtu markay dhammaato qabowga yimaada oo dabayshale baa dhacaya inuu qabaystuu damcay markaasuu wallaahi biyaha qabow haddaad isku shubto wayba kaa raacay adiga dhanba adiga dhanba way kaa raacay intuu gebagabaystay buu dadkii salaadda tukiyey goortii lasoo noqdaa nabiga dacwo dhag lagu siiyey waa rasuulka ilaahi sal alah ali wasalam intuu janaabo ku dhacday buu na tukiyey isagoo qabaysanin tuska gebagabaystay war camar macaasow kaalay maxaad saa u samaysay waa rubi rasuulkii horta waan sameeyey biyihii qabowgeeda markaan fiiriyey baa waxaan xasuustay qowlahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima warad ahay naftiidna hadilino ha halaagina ilaah waa idin naxariistaay halaag baan ka cabsaday waan sameeyey nabigu waa ku qoslay sal ly salam waad qaldantayna ma dhihin ninkaa inuu saxnaa baa la gartay waxaa kaloo ku sugan ninkii janaabadu ku dhacday isagoo madaxa dakar kaga yaal ee dadkiini war dakarna waa igu yaalaa oo madaxii waa boog barafkan qabowganna waa dhacayaa janaabana waa igu dhacdeen niman yahow wax ruqsi iyo xeelada mii haysaanoo biyo qabowon isku shuba kaga maarno markaasay raggii la socdeen waxay dhaheen laa najidu laka ruksatan qeyl kuuma hayn xaaji raalli ahow gal biyaha isku shub biyuhu isku shubeyba qalaf baa ka baxday ninki waaba dhintayba markii lasoo noqday baa nabiga loo sheegay sal slam waa ku qataluuhu qatalahum ullah way dileen buri nag allaha ka dhige inamaa shifaau alaa saaluu id saaluu idaa jahiluu haddaynan garanaynin may waraystaan inamaa shifaau lciyi suaal jahli dawadiisu waynu dadka waa weydiiye wa garanaynin adu magaalada meel hadaa daydaysodan garanaynin dadka inaad weydiisana aadan rabin maantao dhan isku daba wareegeysa soo maaha diintiina ka wasii daranba halkaa waxaa laga gartay marad haddii uu yimaado in laweliya in la gebagabaysto shardiga saddexaadi labaadi wadukuulu waqti salaati salaada waqtigeedii inuu soo galo oo salaada waqtigeeda ka hor ma gebagabaysan kartid oo haddii aanan gebagabaysan karin salaada waktigeeda ka hor maxaa u daliila waxay yidhaahdeen daahirka qur-aankaa u daliila oo daahirka qur-aanka xaggay kaga taallaa waktigu ha soo galo ilaahay baa yidhi bay dheheen yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waydyakum tayamumkana gadaal baa lagaga sheegay aayadda salaada markaad u istaagtaan weysaystaa la yidhi halkaa waxaan ka garanay dahaarada weysada iyo gebagabaysiga asalkeedu waa cinda iqaamati salaati salaada marka loo istaagayo salaada lo istaageeduna wuxuu ka bilowdaa marka waktigeedu soo galo weysadii ficilkii nabiga iyo ijmaac baa in la hormarin kara sheegay fabaqiya tayamumu calaa aslihi isaga asalkiisii in laga soo hormarin karaa wax sheegay ma jiraan bay dhaheen buu ku haray qaarna hadalka si kaley u qorayaan fuqahadu waxay leeyihiin asalka sharcigu wuxuu ahaa salaad kasta in loo weysaysto taana waa jirtaa oo nabig ala sl salaad kasta u weysaysan jiray maalinkii dambe buu dhowr salaadood isku daray saxaabadaa nabiga weydi rasuulka ilaahayow waxaadan samayn jirin baad maanta samaysay oo laba salaadood baad hal weyse isku dartay see waxu jiraan waan ugu talagalay buu yidhi adoo kale inuu arko maanaa salaad kasta weysaysiga waajib inay ahayn haddaba nabigu salaad kasta asalkii in loo weysaystay inay ahayd bay halkaa cuskisiiyeen weysadii daliil baa loo helay soo hormariya tayamumka laakiin daliil cadaynaya in la soo hormarin karo lama hayo yidhaahdeen fabaqiya tawqiifan liannahu cibaadatun waa cibaado yidhahde waana cibaado hayru macquulati macnaa macno la fahmi karaan lahayn sababtoo ah weysadii ahaarad nadaafad bay ayd soo maaha wasakday kaa dhaqaysay tani markii ahaarada boorkiisa sii marmari weyde warheedha biyihii laysku nadiifinayey boor laysmarmarinaya ha lagu bedelo weysada waxaabad lahaydeen nadaafad bay keentaa jirkii bay dhalaalisaa biyaa la waayey boor iskala daal soo maha boorkaad ismarmarinaysay waxay dhaheen waa macquulatulmacnaa addoommo ilaahay leeyahay oo sidaa yeela la yidhi inay yeelaan maahane wax kale aanu furaynun baan nahaye ma garan karran saa dartee annagu tayamumku inta asalkee lahaya midig iyo bidix midna loogama dhaqaajin kara yihahdeen halkaasay la mareen shaaficiyadu kama hadlaya ma saxiix baa mise maaha laakiin wejkoodu ma rabeen aan kuu sheego saddex wa alabu lmaai biyo inaad daydayda weeye haddaan cudurdaar jirin marab iyo wax lamida oo biyo waayitaankood biyo la-aan ay tahay inaad biyihii raadisaa iyadana shardi ah goormaan raadinayaa likulli salaatin falam tajiduu maaan biyo aydaan helin helitaanka dayday baa ka horeeya soo ma anugu haddaan halkaygaa iska fadhiisto oo biyo ma hayo iska idhaahdo oo halkan laabka ay biyo ku jiraan haddaana daydeyn miyaan arkiba saa darteed waxay yidhaahdeen horta biyaha waa inaad daydaydo xaggeen ka daydayaa meel kastood u malaynayso oo guri ah oo tuubo ah oo meel yar godan ah meel yar shimbir biyihii ay taagan tahay ah meel dadku biyo usii doonanayaan ah meel alle meeshii biyo lagu tuhmi karo wayna ka soo daydaydaa ilaa aad soo hubsato biyahi jir hadday biyo la-aan tahay wax loo gebagabaysanayo saa darteed waa alabulmaai waa ciladu hadday tahay biyola-aan baa loo gabagabaysanayaa dalabkaa mstnten leg baan daydayayaa waxay fuqahada jamhuurtoodu dheheen shaaficiye keliya meehe yajibu tajdiidu alabi ilmaai likulli salaatin wakti kasta shanta salaadood ee fariidadaa markay soo gasho adduunka waxbaa isbedeli kara waa inaad isweydiisaa biyo talow xaggeed ka doontaa ood maskaxda wareejisaa markii haddii aad meelaad istiraado bal meeshaa ka sabir meeshii inaad aadda wey ood ku quusato hadday meel laba kuu soo bixi weyday intaad soo martayna kasoo quusatayna daydagii raadintu maskaxduu ku ekaanaya iyo wareejin hadday meel yar tuumaa soo baxdana waad aadi waad kasoo quusan intay laabi buki lahayd lugiha bugta ad dhihi alabka yatajajad likulli waqti likulli dukuuli waqtin lisalaati mas'alu dhali doona ah atayamumu likulli fariidatin buu dhali doonaa masalada shardiga marka lagu keenayo wa tacaduru isticmaalihi in la isticmaala inay mutacadir tahay wa waayitaankiisa bacda alabi markaa daydada kadib alabkii way intan la socotaa waxaa leeyahay istacaduru isticmaalihi baa la socota tii hore wuxuu leeyahay biyihii inaad daydaydo iyo in isticmaalkoodu uu mutacadid noqdoo xanuun iyo wax lamida uu kuu diido oo biyo aadan isticmaali karin ama aadan hayninba imaa inaad weyday wa imaa inaadan isticmaali karin wa icwaazuhu in la waayo bacda alabi markaad daydayday kadibna inaad weydo wey markaad biyo daydayda haddaad biyo hesho ma gabagabaysan kartid hadday rajo jirto biyo inaad heli kartana ma gebagabaysan kartid hal masale isaga qabteen haddaba haddii aakhirulwaqti intayna salaadu bixin aada rajo qabta biyo inaad helayso ma fastabiqul khayraati baad qaadan oo awalkaad iska gebagabaysan mise ilaa aakhirulwaqtigaad sugiyo tacadur isticmaali biyihii alabkoodii mutacadir maaha wajhaani lishaaficiyati wey tan ugu dambaysa waturaabu ciid aaahiru oo aahira oo lahu u sugnaaday gubaarun boor ka kacayo wey waa ciid inaad isticmaasho wax kale ma isticmaali kartid ciiddaasi waa inay daahir tahay o aynan nijaaso ahayn saddex waa inuu boor ka kacayo mid qoyan aynan ahayn waxaa lagu diidan yahay gubaarka inaad dhoobo qoyan gacmaha intaad saarato waan ku gebagabaysanaa dhahdo waa inay qalalan tahay wey oo markii gacanta lagu dhufto ama saa la yihaahdo boor iyo siiga bug ka dhexaysa wey waxaa la yidhi xaggee baad ka soo qaadateen adaahiru garanay oo nijaaso laguma daahara qaadan karo jirkaagaaba inaad ka daahiraysiiya dharkaaga iyo makaankay ahayd turaabu xaggeed ka keenteen ilaahay wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan ayiban aahiran weeye ayibantu saciidan fii lugati اcarab isticmaalaad badan bay leedahay mar wax kastoo dhulka korkiisaa ah loo isticmaalaa marar badanna ciiddaa loo isticmaalaa maxaad ciidda keliya ugu xambaarteen waxay dhaheen lidaliilayni laba daliil baanu haysanaa midi ciidda iyo lahu khubaarun buu isla keenay oo nabiga alay sl ficilkiisii inta uu tayamumay dhammaan marka loogu noqdo waxay ahayd meel ciid boodh leh buu ku tayamumay bidaliil riwaayaadka tayamumka sheegayaay markuu gacmaha saaro uma nafaka fiihimaa wuu iska afuufi jiray baa laleeyahay labada gacmood saa intuu yidhaahdo iska daayo wax adag wuu iska afuufi jiray siduu boodhka isaga yareeyo haddaan boodhba jirin maxaa la afuufi bay yidhahdeen nabigu wuxuu isticmaalay waa turaab ciid wax kale isagoo isticmaalay lama hayo waxna waa cibaadaad tawqiifiya midda labaad xadiidkii xudayfaan haydnaayo nabigu ucطiitu khamsan lam yucطahuna axadu qablii markuu yihi wajucilat li alardu masjida watahuuran baa taqiinay soo maaha riwaayo arladii qayday baan haynaayo wajucilat lii turbatuhaa ahuuran ciidda dhulka baa daahir la iga dhigay buu yidhi halkaa wuxuu yidhi waxa daahirka io aan ku daahara qaata waa ciid lafdiga saciidna isticmaalkiisa aqlabkaa ciidda loo isticmaalaa nabiga ficilkiisiina ciid bay ahayd waxyaabaha kaloo dhan xaddii tawqiifigay cibaadada way ka baxsan yihiin bay ihahdeen halkaasay la mareen fuqada shaaficiyadu fain khaalaahu itiraabkii haddii uu dheeho ku dhex darmado soo ma sahan jisun nuurad baa lagu dhex daadiyey baashii nuuradda ahayd baa ciiddii lagu qasay aw rablun ama bacaad iyo cabuud baa bahalkid bacaadka habaa lagu qasay aan lahayn boodh ama waxaa lamida aw daqiiqun ama raashin iyo waxyaabo la shiidaa lagu qasay aw ramaadun iska dheh ama dambas baa ciiddii lagu qasay waxaan ciiddii ahayn baa lagu dhex daray lam yajuz ma banaana in lagu gebagabaysto lianna magacii turaabkiibuu ka baxay waxaa lagu gebagabaysanayana turaab ciid bay ahayd tanina ciid maahe ciid iyo wax kaloo isku jira weeye marka ka carar bay yidhahdeen kaas kuma ansaxde waktigu waa dheeraaday wa faraa'idu tayamumi baynu isaga daynaynaa inkastoo faraa'idka iyo sunanka iyo mubdilaadka in la ay ku fiicnayd laakiin halkaas isaga daynaa sal alla subxaanka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa ilayk alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu waslama calaa rasuulihi alamiini wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin ama bacd weli waxaan ku jirnaa abwaabu tayamum gabagabaysiga iyo boreysiga wixii uu ka sheegay alimaamu alqaadi abu shujaac raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi waan soo gaarnay wafaraa'iduhu arbacatu ashyaa wa faraa'iduhu waajibaadka gabagabaysiga ama tayamumka iyo booraysigu arbacatu ashyaa afar arrimood in lala yimaado weeye si marka aad ficil ahaan u fulinayso oo gabagabaysigaagu u asaxo afartan inaad la timaaddo weeye midka koowaadi anniyatu weeye niyada shadaliilkeeduna waynu soo marnay marar badan oo cibaadaadka waxaa loo deliishanayaa cumuumka xadiidka innama alacmaalu binniyaati niyada unbay ku xidhan tahay camalkaagu oo haddaad niyadii la timaadana cibaadadu way asixi ama qayb asaasi aada la timid haddaadan niyo la imaninna ma jirta wey fardiga faradka labaad ama waajibka iyo rugnigeeda labaadi wa masxulwajhi wejiga in la masaxo weeye ta saddexaadna walyadayni labada gacmood in la masaxo weeye maca almirfaqayni iyadoo xusullada lagu darayo labadan deliilkoodu in wejiga iyo gacmaha la masaxo deliilkeedu waa sugan yahay oo nabigeena calayh salaam sida bukhaari iyo kayrkii wariyeen markii camaar ibni yaasir waa kay salaad meel ku qabatay cumar ibnu alkhadaab iyo camaar ibni yaasir radia allahu canhumaa wa ardaahumaa oo safar oo wada socda aayaadka tayamumku way soo degeen laakiin kayfiyad iyo qaabka weli lama barin xilligaas goortii salaaddii soo gashay iyagana aanay weyse qabin camaarna uu junuubay oo qabays u baahnaa buu wuxuu garan waayey fatayamamuudii si uu u fuliyo cumar isagu wuxuu yidhi daanu si aan u sameeya garan maayo waa iska daayey salaaddiina ma tukan camaarna qabayska biyaha jirka waa la wada gaadhsiin jiray sow maaha haa alleelahay ciid haddii lagu bedelay ciiddana jirka wada gaarsii buu yidhi meel boor badan intuu tegay buu ku galgashay waa tukaday markay nabiga yimaadeen bay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi innamaa kaana yakfiika waxaa kugu filayd riwaayadna qawli bay ka dhigaan qaarna ficil bay ka dhigaan ee gacmahaaga inaad dhulka saarto ciidda kadibna labada gacmood sidaa isku tiraahdo kadibna iska afuufto boodhka badan iska yarayso kadibna wejiga iyo labada gacmood aada mariso sa darteed wejiga in la masaxay khilaaf kama taagna daahirka qur-aankuna labadaba waa sheegayoo falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum gacmaha iyo wejiyada masaxa la yidhi itifaaqan madaxna la masixi maayo lugana ciidda la marmarin maayo waxay ku eg tahay wejiga iyo labada gacmood xadda labada gacmood haddaba wuxuu ku daray mualifku oo madhabka shaaficiyada ah ila almirfaqayni xusullada xataa waa la gaarsiinayaa waxay u deliishadeen u cuskadeen laba arrimood arrinta koowaad waa qiyaasan cala alwuduu'i weysadiibay ka qiyaasteen waxay yidhaahdeen booraysigu wuxuu beddel ka yahay weysadii weysadana gacmaha marka la dhaqaya xusulladaa la gaadhsiin jiray mar hadday ciiddani bedel biyihii ka tahay xubinkana ay uga tahay waa in halkii la gaadhsiin jiray la gaadhsiiyo ila almirfiqayni waxaa kaloo dariishadeen ahar ibnu cumar laga wariyey inuu leeyahay atayamumu darbataani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfaqayni laba goor baa ciiddan la soo qaadayaa marna wejigaa loo soo qaadi marna labada gacmood ilaa xusullada laga gaaro aharkaasi ma sugna oo ahar daciifa weeye xadiid nebi ahaanna uma sugna riwaayadkiisa marfuuca ah nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan markii uu gacmaha masaxayey labada cumaacumood in la masaxaa ka sugan ka badan sal ma laha qiyaaskuna haddii naskii nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu camaar u barayay baabu tacliimkii uu sugan yahay kafaynka inay yihiin keliya ama cumaacumaha qiyaasna wax kama qabta meeshaas fa xadiidkii nabigaabaa la hayaa sala allahu alayh ali wasalam watartiibu in la kala hormariyo buu arkaanta ku daray iyo faraa'idka ood wejiga horraysiiso gacmahana dambaysiiso qiyaasan cala alwuduu'i iyadana weysada say wejiga iyo gacmuhu u kala horrayn jireen in wejigu horreeyo gacmuhuna dambeeyaan weeye daahirka axaadiidta tayamumka ee sugan inta anigu aan arkay wax tartiib faa'iideynayoo shardi ka dhigaya in wejiga iyo gacmaha la kala hormariyo maanan arag waxaa meesha yaalla keliya waa riwaayadka qaarkan ay leeyihin famasaxa wajhahu wayadayhi ama wa kafayhi qaarna ay leeyihiin famasaxa kafayhi wa wajhahu midna wejigay soo hormarinayaan ruwaadda qaarna way gacmahay soo hormarinayaan walihaada tartiibku wejigii iyo in la kala hormariya gacmaha inta aan ogahay daliil asaxay ma laha mid saddex afraad mid kaluu ka tegay oo shanaad mu mu'alifku oo shaaficiyada agtooda asaasi ka ah waa laba jeer ciidda in loo soo kala qaado madax wejiga mar loo soo qaado gacmahana mar gaara loo soo qaado mas'aladaa waxay ku saleeyeen kow aharkaa ibnu cumareen asixin oo tayamumu darbataaniga ah nin labaadna waa ku saleeyana waxay yidhaahdeen wejiga iyo gacmaha isku biyo laguma dhaqo biyihii wejiga lagu dhaqayna madax gacmaha laguma dhaqi karo oo saynu soo maray biyihii mustacmal bay noqon haddii ciiddii wejiga lagu masaxay gacmaha lagu masixi la yidhaahdo ciiddaasi turaab mustacmalay noqonoo mar labaad tahaaradii looma isticmaali karo qiyaasan cala alwuduu'i walmaay saasaa darbataynka loo yiri bay yidhaahdeen mas'aladaa iyadoo laga cararaya mustacmalka ah oon lafteedu deliil lahayn baa waxay fuqahada shaaficiyada qaar badan oo ka mida ah kutubtoodii qaabka gacmaha loo gebagabaysanee ilaa xusullada loo gaarsiini baa waxay ka dhigeen qaab u baahan taraynin iyo tababar dheer in loo galo oon si fudud lagu baran karin haddaad rabtaan gacmaha inaad gaarsiisaan qaabka fuqahaa-u shaaficiya mustacmalka laga fogaanna ayaan labadii calaacaloodee ciidda lagu soo qaaday waa inaanay meelnaba iska taabanin gacantan waa inaad tantan iyo xusulka marisaa tanna xagga marisaa tan markaad tan marinayso inta cad waa inayna taabanin inta madowna aada wada mariso hadday in cad taabato mustacmal bay noqono gacantii kale laguma hayn karaa halkaa wixii ka dambeeyana ciid cusub baad u baahan see looga baxaa bay yidhaahdeen marka gacantiina loo wada mariyaa raggii reer shaaficiyeyaa ahaa yaa tilmaami kara wuxuu ku leeya gacanta saa kor ugu taag afartan gafarood afartan ku aadi suulkana ka ilaali inuu taabta meel cad ilan suulkuu dhabarka kaga soo aadi doonaaye haddii kale mustacmalba ay kaa noqon sidaa intaa tiraada xagga geysa ad soo celiso suulkeedoo kor u ilaalinaya ilaa suulka kale aad kusoo beegta xaji mustacmal baa laga cararayaa marbataynkii iyo mustacmalkii kayfiyadan aadka u adag ee traininkiiyo tababarka u baahan weligeed kitaab iyo sunno toona sal iyo raadkuma laha nabiga sida sugan casagu see yeeli jiray markuu ciidda soo qaado labada gacmood buu saa isku dhihi jiray markaasuu ciiddii iska afuufi jiray calacalahan la kala ilaalinayeena istaabanin laleeyahay sal iyo raad ma leh masala daciifa weeyo adilada kitaabka iyo sunnada aan la socon karin labada gacmood intuu sidaa isku yidhaahdo oo iska afuufo buu wejiga iyo labada gacmoodba hal marmarin jiray hal mar buu soo qaaday wuu iska afuufay wejigana waa mariyey gacmahana waa mariyey turaab mustacmala waxa la yidhahdaa daahirka naska xadiidkii camaal camaar ibni yaasir nabigu uu baray bay ka hor imanaysaa kayfiyadu dadku nabiga baray bara casalaamna tani waa ka duwan tahay marka wax wejiga iyo labada gacmood hala masaxo aan ahayn darbataynku salmalaha asaxay